bal hordhacii kitaabka aan u samaynaynay ama madkhalkii kollay afartii habeen baan ku kaaftoonnay iyadoo si aan xalay sheegay qaybo ay xaggan bal manhajiyada kitaabkiiyo sheekha taasi ay dhinnayd laakiin way isla sii dheeraanayso taas baan qaybtaa bal aan isaga daynay iyadoo kitaabka aan dhexdiisa ku yar arki doono biidni illaahi tacaala waxaa kaloon ayaami hore sheegay sanadkan dee ama sanadkayga ila imaami muslim inaan sheegi doonee laakiin caawna waxay ugu yar mooday inay cidhiidhi ugu yar noqotay oo kitaabka kollay ama samac ahaan iyo ijaazaan saddex sheekh baan kaba wariya mar dambaan deeta sanadka mid ahaan ama laba anoo soo doortay sheegi doonaa mid waa sheekhi <coughs> caalimka sheekh axmed bashiir allah ka raalli ahaado allahu naxariisto oo isaga qayb ahaanna samaac bay ahayd isaga qaybna ijaazay ahayd laba kalena waa ijaaza uno midna waa sheekh isna muxadis ahaay oo isna mandiqadeenna ahaa magaaladana kuba dhinto sheekh maxamed aadam sheekh maxamed hereri loo yaqaanay iyo sheekhan imikaba xalay kumaan soo darin sharaxyadii markaan kaba warramayay sharaxiisa uu wada haatan waa dhowdhow yasan filayo ee sheekh moxamed cali aadan baydhaaye maka degan oo isagana dee kollay kutubta xadiidka si guud ijaazadiisa mid khaasa iyo mid caamaba ama dee kollay waa ay isaga badayin kitaab kastaba garaantiisa iyo isnaadkiisiiye isagana aan jaazo taas aan kaba hayso kitaabka laba sharax baana jiroon xalay kuba darin oo labadaba laba sheekoo etoobiyana leh mid waa sheekh iyo lamyata afcaalkaba sharxee manaahil الrijaal oo sharaxiisa waa la madbuceeyo lixiyo labaatan mujalad baa lagu madbuceeyo waa sharax dheer inaan arkay uun mooye laakiin gudihiisa iyo taas waxaan kaga warrami karaa ma jirtee waa madbacaysanyahin waan arko lix iyo labaatan midna waa sheekhan kale sheekh maxamed cali aadame kole aan xidhiirka leenahay oo isagu waa waday koob iyo tobanka mujalladii horean hayaa waayo waa intii kolba dhammeeyey oo bel laakiin dee kolley waa kitaab dheer buu iska noqonaya oo markii ugu dambeysay mujaladka soddonaad buu waday dee mala kontomeeyuu noqon oo kolley waa iska dheeraan kartaa waxyaalo badan oo yar in sharaxaan laga yar maarmi kale ahna sheekhu waa yar dheereeya imika markuu muqadimada waday oo kale muqadimada horteed saddex kitaab oo kale ayuu guud ahaan soo dhex dhigtay oo rag hore leeyihiin bisinkaoo keliya iyo alxamdulilah baa dhici karta intaasoo safxo qaadatay oo kale taraajimtuna hadalkeed badaayo umuurahaasaa dheereeye bal labadaa sharaxna way jiraan oo dee ciddii himo sare u leh mid isagu weli san ogahay lama wada madbacaynba midna waa la wada madbaceeye e bal insha allah mar kalean sanadka aan yar dee ama aan dee sheegi doo aniga halkee laakiin waa inaan yar taam yeeloon oon sanad ahaan aan oona ii suurtagelin inaan soo yar qoro oon dee meel aan si aan u aqriyi karo ama marka biidn illaahi tacaala muqadimadiiba noo bilaabmaysaa muqadimada kitaabkana hore ayaan uga soo waranay oo dee kutubta kale xadiidka waa wuxuu kaga duwan yahay khaasatan casrigiis iyo intii ku dhoweyd la alifay waa muqadimo cilmiya oo kutubta horeba dee bukhaari ma laha kutubtan kale mathalan sunantii ma laha masaanidan aragnay ma laha bay bilaabaaneen laakiin isagu muqadimo ee aada waxyaalo badan kulansatuu shardigiisana kuma sheegayo ayaa waxa weeye uu leeyahay kollayna mawaadicdeeda iyo canaasirteeda habeenkii hore aynu kusoo jirnay baan soo sheegay oo imika dee dalaqbadeedii iyo inaan bal hadalkiisa fahamno taasun baa inoo hadhay inay dee bal matalan eego alfaadaha uu isticmaalay iyo asaaliibtiisnoo kolkol dee ay yar sucuubo iyo qumuud ku jiro horaan usoo sheegnay bal waan dadaalaynaa oo intaan karno xataa haba yaryaraatee bal si aan horta u dabdino waayo dabdinteeda ayaa muhim ah in la dabdiyo ruuxu kitaabkii dee bal uu ku talagalana isagu inuu aqri'i karo cid fahamsiin karo cidna usii gudbin karo waayo cilmigu maaha inaad weligaa u dhegaysato weligaa un aad qaadato uunoo dee aad saa kula dhimato ee inuu ruuxu himad dheer dheer leeyahay weeyaana uu ku talagalo wixii kale inuu sii gudbiyo taas baa isaga wax u taraysa oo cilmiguna ugu sugnaanaya ee ajri iyo thawaab isaga ka hadhana uu ku mudanaya ee tan kale dee cibaado gaarowna inay u noqoto mooyaane waxa weeyaan kol haddaan wax nafci mutacadi aanu jirin cilmigiina kollay hagaag uguma sugnaanayo dee ajriga iyo thawaabkaas mustamirka ana dee waaba ma helayo dee waa ruuxii isagu qaabiliyo taa u lahaa faham u lahaaye isagu ay u suurtogelaysay inuu cilmigii sii naqliyo sii nashriyo bismi illaahi araxmaan araxiim muqadima kole bisinkiibuu ku bilaabay aana sidii ahlu cilmiguba kutubtooda guud ahaan ay kuba bilaabanayeen dee rasuulkii ilaahina salawaatu wasalaamu caleyh rasaa'ishiisii sadee ti uu maalan xudaybiye markii cahdiga la qorayay walow ay diideen qurayshi markii dambe bismika allaahuma ha la qoray yidhaaheen iyo markuu hiraqli u dirayay waa taas waxa weeyaan bisinka ayuu kuba bilaabanayay oo de waa taa kitaabkii casiiska ah iyo qur'aankiina bisinkii uu inooguma bilaabmay kale xadiidkii ahaa kullu amrin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi fahuwa abtar iyo ajdaban iyo kolley lafdiga bismi illahi raxmaan iraxiim lafdigan riwaayaad kala duwan ha ku soo arooree lafdiga gaar ahaan bisinku aad buu u daciif yahay oo xafnu xajar iyo lafdiga ay leeyihiin dee ay bal yar taxsiiniyaan ama ay idhaahaan nawnow halkan qayba ah, taxsiininayo <coughs> waa lafdiga kula amrin dibaarin laa yubda-u bilxamdi lilahi fahuwa aqdac ama wixii la midka ahaa adigo xamdiga marka la eego ee dee waxaa inoogu filan bilow ahaanba qur-aankiiba baabay bisinkii taas suuradihiisii bilow ay u yihiinba rasuulki ilaahay baa rasaa'ishiisii ku bilaabanayay a'imadna kutubtoodii cilmiga ahayd waa kay kuba bilowdeen wuxuu idhi imaamku raximah اllahu tacaala alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wslى اllahu عlى muxamadi khatami الnabiyiin wعlى jamiiع اlanbiyaaءi wاlmursaliin alxamdu xamdi lilahi ilaah buu u sugnaaday ilaahii rabi اlcaalamiina caalimiinta oo dhanba ama caalamku waa ismu lima siwa allah rabbigood ahaa khaaliqoodii abuuray maaligoodii lahaa sayidkoodii mudabbirkoodii isagu maamulayay ee ku tasarufayay ee waxa weeyaan dee iyaga islaaxinaya hagaajinayay kollay macani dhowra ama dhowr iyo toban gaadhay bay rabbi kelimadeeda ama macnaheeda ay culimmadu soo naqliyaane bal caalamkanba rabbigiisa ilaahay lahaayee lahaayee abuuray ee ku tasarufayay kaas baa isagu xamdi iyo ammaan iyo mahad isagaa leh waalcaaqibatu lilmuttaqiin waalcaaqibatu cidhib fiicanna waa caaqibo maxmuudiih cidhib fiicanna lilmuttaqiina dadkii ilaahay ka cabsanayey ayay u sugnaatay caaqibadu asalkeeda hore aakhiru kulli shay baa la yidhaha caaqiba waa shayga aakhirkiisaa la yidhaah Eh, oo iyadu taas bay tahay markaa shayga akharkiiuna waa macnaheeda guud ama lafdigu uu leeyahay eh, laakiin markay san oo kaliya usluubkan ay uba timaada ama halkan ama alcaaqibatu lilmuttaqiin ama alcaaqibatu lifulan haddii ujeeddadu ay tahayba curfi ahaan muxuu noqdaa waa alcaaqiba almaxmuuda waa dee shayga cidhibtaa fiican ee wanaagsan ee la mahadinaya taas baa maqsuudka iyo curfigu yahay haddaba dadkii iyagu ilaahay ka cabsanayay ayaa caaqiba maxmuuda a ah leh oo dee ilaahay radihiisii iyo ridwaankiisiibaabay ku liibaanayaan oy helayaanba iyagaana bal matalan aakhira iyo adduunba caaqibada maxmuudada dadka mutaqiinta u sugnaatay wasala allahu calaa muxamedin khatami nnabiyiin wasala allahu ilaahay ha ku saliyo calaa muxamedin kollay jumladu lafdiga dee khabar bay tahay oo ilaahay wuxuu ku saliyey muxamed buu ku saliyey khatam nabiyiin e, laakiin maqsuudku ama dee ujeeddadu xagga macnaha waxay ka tahay inshaa'i oo dee waa salli uu ku salliyo rasuulkii ilaahay ilaahay uu weydiinaya inuu ku salliyo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi e, marka ilaahay xaggiisana si dee bukhaariyo uu sababa naqliyo sala ama qowlkooda ugu raajaxsan markay noqoto asalaat min allah ee waa asna ammaanta uu ammaanaya cinda malaa'ikatihi oo dee kollay taasna maxabadii iyo tacdiim iyo takriim iyo naxariis baa kuba wada sugan eh taas bay tahay oo haddaba ilaahay ha ku saliyo calaa muxammadin muxamed ha ku saliyo khaatami nnebiyiina nebiyada kii lagu khatimayba ahaa waa muxamedka ee isagu waxa weeyaan almaxmuud dee ilaahay agtiisuu maxmuud ku ahaa cinda alkhalqi buu maxmuud ku yahay bal matalan adduunya aakhiraba waa kaa la mahadinayo khisaashiisaa fiican ee badan ee u kulansaday daraaddeed ee nebiyadiiba isagu u dambeeyey ee aakhirkood ahaayoo nebi ka dambeeyaaba aanu jirin khaatami nebiyiina ilaahay hakuba saliyo halkan salli uunbaa ama salaadiibaa imaka inoogu sugan oo uu musimriyo sala allahu calaa muxamadin salaam muu raacin dee qur-aanka marka la eegana waa layna wada farayo salluu calayhi wasallimuu tasliima baa ilaahay yidhi rasuulka ilaahay ku salliya salaamna oo salaad iyo salaam wada socda inaan la nimaadon rasuulka ilaahay ma ama dee aan kuna sallino salaamnana ayaa layna faro aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu faray culimmada qaar ba sida imaam nawowi oo kitaabkan sharxay dee kutubtiisa kalena waa suu ku yidhaaho ayaa wuxuu ku tagaaba in la kala qaado oo la kala reebo inay karaaho tahay oo ruuxu haddii aad rasuulka ilaahay ku salliyayso dee salaamtiina in la raaciyo ayaa ah dariiqii mashruuca ahaa kala reebitaankooda la kala reebaana ee ama salaad lagu gaabsada ama salaam lagu gaabsadaana wuxuu isagu ku tagaa imaamkaasi karaha weeye taas buu idhaa waxaanu dee sooba naqliya halkan abuu kusoo naqlinaya uu leeyahay waqad nasa alculamaau radia allahu canhum cala karahati اliqtisaari cala salaati calayhi sala allahu alayh wasalam bigayri tasriim culimmadii waxay caddeeyeenba oo dee culimmadu waaba isagoo hadda guud ahaan buu kasoo naqlinayaa inay karaaho tahay in dee salaadu in lagu gaabsado iyadoon salaam la raacin sababtuna aayaddii qur-aankayd way wada socdaan oo dee labadoodiiba waa tan ilaahay ina wada farayba bal markaa taasi iyada waaba dee nooc yar ictiraad halkan sheekhu laba yimi kulli dee sheekhown maahee haddaan kutubta muqadimaadkeeda iyo hordhacyadeedan tatabucno dee waxaa laga yaabaa inay noo soo baxda casharaad ee oo kale ah oo dee waxa weeyaan salligun bal laba yimi oon salaamtii raacin laba yimi taas xaafid ibnu xajar baa kollay waxaa qowlkiisu isagu yahay oo na uu dee kitaabkiisa adkaar buu masaladana kagaba hadlaa halkanna waa kan kagaba hadlay laakiin kitaabkaasaabu dee uu kagaba hadlaa xaafid ibnu xajarna takhriij buu kitaabkaa ku leeyahay dee wixii laga hayay ama intiina soo gaadhay imika la madbaceeye saddex mujaladiyo lagu madbaceeye laakiin dee aan dhammayn takhriijkii uu kitaabkaa ku lahaa bal manaan u dhammayn oo uu ka dhinto dee dhowr iyo toban sanood buu waday takhriijinayay sababto maalin kaliya la laysu imanaya toddobaadkii iyagoo maalin thulaatha ah duruustina waad arkaysaa thulaathadii taariikhta ahayd iyagoo dabdiyey ee lix boqol oo majlisuu gaadhsiiyey baa dee malaa saddex boqol ma dhamma inta la hayee ayaa wuxuu soo yidhahaa ama dee malaa haddii dee meel kale uun waqti kale uun uu dee uu salaamtii laba yimaado oo salaamtii ujeeddadii majliskaaba mar kale uu salaamtii laba yimaado kanna uu laba yimaado dee dhib ma lahay haddii aanu guud ahaan salligaasun mooye wax kaleba aanu salaamtii la iman taas bay karaahadu imanaysaa calaa kulli xaal waxaan lahay kollay dalaaladna waa dalaalo ikhtiraan oo dalaalada ikhtiraan xagga usuulka dee aadba uma sii xoog badnee se muhimku labadiiba waa layna wada faray markaynu eegno siiqadan ibraahimiyadana salli unbaa kuma sugan ee salaami kuma sugnaa laakiin dee waxay horraysay atixiyaadka intiisa horey kuma sugnaydoo bal tarooni waxa weeye <clears throat> ama istixbaabku uu yahay haddaynan karaaha xaddeed gaadhsiin kala reebka istixbaabku waxa weeye in la israaciyo oon la kala reebin karaahadana de waxay yidhaahdeen wixii nahyi maqsuudi ku yimaad karaaha laga cabiri karaa haddaan nahyi gaaroo maqsuudi aanu iman karaaha lagama cabirayo bal waxaan leenahay waa mustaxab in la israaciyo dee waa laga roon yahayba in la kala reebo wsala allahu calaa muxamedin khatami nabiyiina wacalaa jamiici alanbiyaai walmursaliin <clears throat> ilaahay ha ku saliyo ambiyadii iyo mursaliintii dhammaantoodna oo nebiyadii uu isagu waxa weeyaan iyo dee uu doortay iyo rusushii uu doortay doortou khalqigiisa kaba doortay kuwaasna ilaahay ha ku salliyo saas baa imaamku yidhi kollayna in alambiyaa iyo almursaliin dee cadfu khaasin calaa caam bay noqon oo rasuul kastaaba waa nebi laakiin nebi kastaa rasuul maaho alambiyaa baa ka acamsan oo dee waxaa la helayaa nebiyo aan rusul la soo diray aanay ahayn iyo dee rusul iyagu intii rususha ay nebina way ahaayeenuna markaa cadfu khaasin calaa caam bay noqon oo tan baa cadafkeedu noqon haddii dee aan laba odhan mursaliintan wuxuu uga dabakee u raaciyey oo ugu soo cadfay rusul kaloon dee basharkiiba ahayn ambiyadii ahayn baa jirta sida allahu yastafi min almalaa'ikati rusulan wa min annaas oo jibriil iyo mikaal iyo dee rusushii iyaduna malaa'igtii baa jirto kuwaasna si ay usoo galaan bal adigu haddaan ta hore ku dayno cadfu khaasan calaa caam baaban odhan wacalaa jamiic alambiya walmursaliin wuxuu yidhi ama bacd intaa dabadeed oo dee basmalada iyo xamdiga iyo salaada adigu intaas dabadeed fa inaka adigu yarxamuka allahu allaha kuu naxariiste bitawfiiqi khaaliqika bal laqbadaynu dee ku yar u yar cinaayoon doona iyo macnuhuna dee laqbad oon macno la socona qiimoma yeelanaysa laakiin markan halkii dee waxyaalihii idaax macno u baahnaaye dee maqsuudka ahaa horena waa taa aan soo sheegay kollay uslubkeedu waa uslub yar dee kolkol sheekhu dee berya dambe mualifiintii dambe hadalkooda ay ugu cinaayoon jireen ay kelimaadka u xulanayeen ay tartiibta iyo tarkiibka iyo waxyaalaha u ilaalinayeen oo kale dee taasi iyada may jirin macnahuna dee waa macnaha aada isaguna u dee daqiiqa ah macnahan uu kaba hadlayay markaa ruux buu la hadlayaa daalib ah dalabadiisii ka mid ahaa oo arrinkan kaba dalbay kollay shuraaxda kitaabka intooda badan ama dee kollay kuwii inoo dhadhawaa sida imaam nawowi iyo qaadiciyaan iyo qolooyinkaasi ciddan dee way sheegeenuun in la weydiistay oo isagii lagaba dalbayo dee waatan hadalkii uu kuba cad yahay taas laakiin kuu yahay ruuxan uu la hadlayaa kuu yahay inta badan soomay naqlin laakiin khadiib lbaqdaadi baa kitaabkiisan taariikhda ah waa taariikhu baqdaad ayuu axmed ibnu salama tarjamadiisa kusoo naqliyey inuu muslim saxiixa isaga daraaddii u ururiyey axmed ibnu salamana tiraamidiisii baan horaan usoo yar sheegno habeenadii dhoweyd waan soo sheegnaye waa nin asxaabtii muslim ka mid ahaa ee laasimtay oo taaliifta kitaabka sidaan soo sheegnay intii uu kitaabka alifayeyba waa la joogay bal rixalaadkiisii iyo xerayntiisii uu kolkol cilmiga dalabkiisa u baxay markuu qutaybat ibnu saciid ugu tegay balakh maashiyaa la odhanayay waa halka iyo nawaaxideeda oo kale waa la socday oo rixlada waa u raacay rixladiisii labaad ee uu basre ku yimina waa la socday oo rafiiq baabu u ahaa xaggii rixlaadkana sheekhadiisii qaar buu markaasaa ula wada kulmay kitaabka taaliiftiisii waa la socday waa ninka axmed ibnu salama la yidhaah kollay mustakhrajna sidan xale soo sheegnay abi cawaano sheegayna inuu axaadiid aan imaka kitaabka inoogu sugnayn kitaabkiisa ay dhacdo kollay ay tahay taa axmed ibnu salama musaqrijkiisa kuma sugnayd bal taasna waaba lahaa haddaba isaga ayuu la hadlayaa ninkuu la hadlaya waa ninka axmed ibnu salamata la yidhaaho wuxuu yihi fainaka adugu adigu yarxamuka allahu bitawfiiqi khaaliqika dakarta waxaad sheegtay bal de innada in ismi iyo khabar bay u wada baahan tahay ismigeedii waa kaafkan inaka oo kale haddaba intii aanu khabarkeedii sheegin baa jumladan ducaada ah ayuu soo dhex geliyay ictiraadiga ahoo ismigii ina iyo khabarkii kala dhex gashay oo yarxamuka allahna waa jumlo ducaa'iye ah dee macnaha siday tahay oo allaha kuu naxariisto ilaah waa kuu naxariistan allaha kuu naxariistee bitawfiiqi khaaliqka dakarta laftigan laqbadiisa kollay imaam nawowi halkan ma taabeen bitawfiiqi khaaliqika halku ku tacalluqayo habeenkii dhoweydna waxaan soo sheegay muqadimada ka warramayay kolkol dee in isagu waa dee in ka dheer baaban arki doonaa dee in dee kolkol mubtadi intuu sheego khabarkii meel dambe dhacaa dhacda kol in waxyaalahan dee silaadka idhaan sida umuurahan iskuma tacalluqayo o kale kol uu horraysiiye kol uu dambaysiiyaba laakiin qaadiciyaad baa laba in tawjiih ama saddex buu sheegaa bal mid waa yar fog yahaye labaan qaadanaynaa mid bitawfiiqi khaaliqika dakartadaan ku tacalujinaynaa ka dambayso oo waxay ku tacalluqaysaa way kasoo hormartay uun oo jaara majruurkii dakartadaas buu ku tacalluqayaaye laakiin hore markan waxaa keenay xasri si u faa'iideeyo markaa maxaan laqbadu noqonaysaa fa innaka adugu yarxamuka allah allaha kuu naxariiste bitawfiiqi khaaliqika bisababi tawfiiqi khaaliqika ama dee waafajin khaaliqaa uu ku waafajiyey sababteed iyo taas baa dakarta sheegtay oo waafajin ilaahay ku waafajiye waa waafajin ilaahay arrinkan aad doonaysee cilmigan aad doonaysa doonaysa axaadiis in lagu ururiyo wax kale maaha waa ilaahay waafajintii ilaahay baa taa kugu haniyo ku waafajiye taas tawfiiqa inaad kuba hamido marka waxa weeye dakartadan ayaan ku ayay ku tacalluqaysaa waxaa kalou sheekhaasi qaadiciyaad kitaabkiisa ikmaalulmuclimin xalay soo sheegnay dee sharaxiisa markaan sharaxyada ka hadlayna tobankii sharaxaan tirineen lahaa waa wada madbuuc bal markaas maanta ayuu ku jiray ee yarxamuka allahu dan hore in lagu tacalluqiyo kollay waana yar arrin iska yar adag oo markaa la yidhaaho fainaka adugu adigu yarxamuka allahu allaha kuu naxariisto oo bitawfiiqi khaaliqika wa khaaliqa tawfiiqi waa waafajin uu ku waafajiye hidaayo iyo tawfiiqtaa ha kugu naxariistee dee waxaad sheegtay oo markaa taas aan yarxamuka dan ku tacalluqino laakiin taas waxaa yar imanaysa sida sinbi ictiraadku laba yimaado dee waxaa daahirku ahaan la inaan kaaftani jirteenoo la yidhaaho un markaa yarxamuka allahu bitawfiiqihi la yidhaaho oo ilaahay tawfiiqiisa ha kugu naxariiso taasi waa mid arrin kalena dee raxmadan in la khaas yeedho waxaa ka ranba iyadoo naxariistii way ballaadhan tahay tawfiiq iyo keyrkeedba way leedaha la iska idlaaqana way ballaadhan tahay balaa markaa wuxuu dooranayaan ama inay roon tahay dakartada in lagu tacalluqiyo waa labada wejan ku kaaftoomayo waayo hamamtana wuu soo naqliyey eh, laakiin dee waxa weeyaan kolley waxyaalo luqa ahaan ama naxw ahaan yar diidayaa jirta halkaa dambe inay gaadho iyadoo annadani ay jirto oo waxa weeyaan ayaa yar diidaya naxw ahaan markan qawaaciddeeda eegno bal taa horaan ku daysanayaa fa inaka adugu yarxamuka la waxaanan leenahay waa jumlo ictiraadiya ah waxay arrinku noqon lahaa bal yarxamuka la waa jumlo ictiraadiya ah fa inaka dakarta hadalku waa saasuu isugu xidhan yahay waxaad sheegtay weeye eh, laakiin fa inaka adugu bitawfiiqi khaaliqika waa waafajin khaaliqaa ku waafajiyey waa arrinkaa tawfiiqa haddii kale waxaan maad ku fikirteen kumaad hamideen oo maad sheegateene dakarta waxaad sheegtay annaka adigu hamamta inaad ku hamiday bilfaxsi baadhbaadh iyo faxsi iyo dalab faxsi waa shiddatu dalab ama albaxthu can shay shaygii oo aad loo baxsiyo ayaaba faxsi la ydhaahaa haddaba inaad ku hamiday faxsi maxay uu baxhiyo faxsiyo can tacarufi jumlati alakhbaari waa akhbaarta jumladeeda garashadeeda la garto akhbaartii alma'huurati la wariye can rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay lagaba wariyey oo tacarufku dee waa macnuhu kale waa garanti macrifad ahayd weeye laakiin lafdigu kaba cabire tacaruf oo kale oo tafacul ayaa luqada ama markaan sarfi ahaan eegno macaanida uu ku yimaada ama maadadan inta badan loo adeegsado loo isticmaalo waxaa ka mida wax takalluf shay dee mashaqo iyo culays ku suganyaho layskuma kalifayo oytaa yidhaaheen wuxuu tan ugaba cabiray dee axaadiida macrifadeedu arrin sahlan ma aha wax fudud maaha wuxuu ruuxu u baahan yahay shiddat aliqbaal bilijtihaad inuu aad ugu ijtihaadu u baahan yahay inuu u faaruq noqdo u baahan yahay inuu daa'imo xifdigiisi iyo mudaakaradiisii iyo dadkii ehelkiisa la fadhiisigood iyo mudaakaradoodu u baahanaya si uu ugu sugnaado ugu dabdismo ee maaha wax sahlanoo aayar dee isagoo ruuxu aan tacab iyo mudaawamadaas iyo dadkii ehelkiisa ahaayo ula mudaakaradu la mujaalasadu wax la baxsiya aan xaggiisa ka dhicin uu ku baranayo ku fahmaya ma hataa haysba idhaha waad baratay tan buu gaba cabiray haddaba can tacarufi jumlat lakhbaari akhbaarta jumladeeda jumlatu shayna waa jamaacatu laakiin dee waa axaadiisii o dhan su maana wada noqonayse waa wixii dee khaasatanna mid saxiixuuba urinaye laakiin waa jumlo ka mida un axaadiisii alma'huurati la wariyo can rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam fii sunani diini waaxkaami alkaa'inati ahaatay axaadiida ama akhbaarta ma'huuradii fii sunani diini diinta sunnayaasheeda iyo axkaami axkaamtii imaam nawowi halkan sharaxa wuxuu leeyahay baabkan marka la eega waa waa min baab min dikri اlcaami bacd alkhaas oo kolley ujeeddada waxa weeye sunantii jamcu sunatin buu inoogu fasirayaa sunuhuna dee waaba tan aynu markan eegno fuqahadiiyo tii ay u yaqaaneen sunna aan eegno waxyaalaha dee la yska dalbay tarkiibka iyo fadligu kuba yimi laakiin aan la islaazimin marka la yidhaahdo waana istila xaadisa kaasi oo nusuusta markay ku jirto laftiga sunna laguma fasiriba karo ee axkaamtiina ay noqoto bal axkaamtii shanta ahayd iyo wixii kale ee se axkaamtii wadciga ahayd iyo guur ahaan axkaam la odhanayo dee laftiga axkaam baa ka acamsan oo sunantiina axkaamtii ay soo gelaysaa taas bay leeyihiin oy dee bal imaam nawi iyo kayrkiiba waa min baabi dikri alcaami bacda alkhaas ee haddii aan sunanta idhaha jamcu sunatna waa dariiqadaas la raacayo dariiqadu hadday fiicanta iyo haddii aanay fiicnaynba sunno waa la ydhaha e laakiin dee waa dariiqadii maxmuudada ee fi sharci ama wixii qaabilayaba dee qur'aan oo kale iyada bal markaa taasi dee waxaabay noqonaysaa inaan habka ama aan taa la odhan ee la yidhaahaba dee sunno waaba umuurtii diinta guud ahaanoo iska dee waxa weeyaan uun markaasoo kama caamsanaanaysa iyada taa haddii la ydhaha fii sunani diini diinta sunayaasheeda axkaami balans kagaba saaraysaa sheekhyadaas ay waxaana jeclaa in kitaabka waa waxaan filayaa muqadimada dee kitaabka mar horubaan aqriyay laakiin muqadimada waa markii afraadeen aqriyo mar dee kitaabkan la aqriyay ardaa mar dhexe waqti malaa fasaxayd baan halkan barqo ku aqriyay afariyo sagaa laba kun iyo afartii haddana dee waa tan mashhuurka ahee ee aada u faaftayna hargeysaan kuba duubay waqti anoo dee xagaagii oo kale waa tan dee iyadu dambe kuwa ah hore ijaaba markii waan jeclaa markaa taa dambe inaan yar soo dhegaysto si ay haddaan waqti u helo si aan bal hadalladaydii hore kolkol baa wax ka laabmi karaa kolkol baan wixii de aan leahaa walow dee sharaxyo intaa markaa hore aan jirin oo kala duwan oo soo baxayna ama imaka aan helin ay jiraane laakiin weli waana ii suurtagela bal hadday ii gasho si dee dadkii taa hore dhegaystay haddaan waxyaala ka laamayo imika ay u noqoto halkaas markii hore idhi laakiin imika taasaa leeya ay u timaado bal hadday ii gasho waan eegi doonaa kolley dee waayo waxyaalo badan oo dambe oo imika madbacaysan ayaa jirto markaa aan safarna waan ahaan suurtagal ahayn walow dee mid lagu intifaacay noqoto aad loo dhegin markaas kolley aad aad u faaftay khaasatan soom dadka dee af soomaaliga dhexdiisa waadla haddaba muxuu yihi fi sunani diin alkainati waa sunanta akhbaarta maasuurada ee alkainati fi sunani diin axkaami iyo wamaa kii kaana ahaaday waa dee iyada sunantaas wamaa kii kaana ahaadee minhaa sunanta maasuurada ah kamida fi hawaabi walciqaab hawaab iyo ciqaab ahaaday ujeeddada waxyaalahan hawaabku kaba yimaado ee hawaabka iyo ajriga leh iyo wixii ciqaabi kaba dhalanaysa ku tacalluqsan iyo wa wa tarhiib tarkiib iyo tarhiib tarkiibku waa wax la isjeclaysiiyana tarkiib baa la yidhaha raqaba masarkeedii weeye tarhiibkuna waa wax laysku cabsi gelinayo o laysu diidayo o layskaba fogaynayo rahaba ama rahabahu masarkeed weeye marka tarkiibkuna wuxuu noqonayaa axaadiisahan ama axaadiistan iyo aahaartan ay ku sugan tahay daacaadkii ajrigeeda iyo fadligeeda iyo thawaabkeeda in laysu sheego si dadkii loo jeclaysiiyo loogu dhiiriyo tariibkuna wuxuu noqonayaa axaadiian dee iyadana tarhiibku ama takwiifku uu kuba sugan yahe waxyaalaha aan toosnayn ee madmuumka ciqaabta ka dhalan iyo macsiyada ama ciqaabta ka dhalan iyo waxyaalahaas bal laysu sheegayo si dadkii loo cabsigeliyo loogama fogeeyo waatan kutub dhan oo kutubu tarkiib watarhiib laydhaha ama qayb dhan axaadiida ay tahay ee ugu mashhuursan yahay kitaabkan atarkiib watarhiib ee mundiri waayo had iyo goor laba baabuu buu dhiganayaayo waa shaygan daacadu kolba soo dhigtay wixii tarkiibkiisa kuba yimi haddana wuxuu dhiganayaa wixii balkataga laga laga tago iyo in lagu gaboodfalo tarhiibkiisi iyo dee bel maalan kuba yimi ayuu soo dhigtaayo had iyo goor labada baab baa istaba socdan haddaba bal waa umuurihii axaadiisan kaba mid ahaa ee sawaab iyo ciqaab ama tarkiib iyo tarhiib inaad taas aada ogaatid ayaad inaad sheegtay inaad kuba hamiday iyo wakayri dalika madkuurka kayrkii oo min sunuufi ilashyaa'i ashyaada dee noocyadeeda kaba mid a ah. ujeedadu dee axaadiistu tarkiib iyo tarhiibku ay kulansanaysaa sunantaas iyo axkaamtaa way kulansan siyar baa ku jirto fitan baa jirto tafsiir bay leedahay oo manaaqib bay leedahay oo sunuuf kale iyo qaybo kale oo axaadiisiya noocyadeedna way jirtaaba sunuufna aan eegno sanfina waa la soo naqliyo jamcu sinfin oo dee waa noocii oo kale haddaba waa umuuraha kale ee iyadna axaadiis ay kulansatay kuwa aan tilmaamay ay kaba mid tahay taasoo bilasaniidi lati biha lnuqilat macnaa waxaad sheegtay inaad ku hamiday bilfaxsi can tacarufi jumlat alakhbaar alma'huura <coughs> akhbaarta iyo axaadiistaas dee umuurahaas ama lahayd noocyadaasoo bilasaniidi asaniidiina kuba sugnaatay asaniidii dee laguma warinayo asaniidii ay la socota alatii asaniidaasoo nuqilat biha lagu soo naqliyay oo maha un axaadiistii oo mujarada oo mutintiya inuu doonayo ee waa axaadiistaas umuurahaasi ay dee maalan ku tacalluqsan oo iyadu wadata asaniidi waa jamcu isnaado waa asaniidan laguma warinaya kitaabkuba aynu ku arki doonee iyadii laguma soo naqliyey asaniidda haddaba lagu soo naqliyey ee alatii biha nuqilat watadaawalaha ahlulcilmi iyagu ay kala naqliyeen dadkii ahlucilmiga ahaa macnaa waa asaaniid mashhuura maaha asaaniid gariiba naadira ama shaad oo midmiduun uu warinayo ama midmiduun lagaba helayo maaha tadaawulna haddii la yidhaha tadaawul maal waa maalkii oo dee gacantan kolba dee gacan galo oo kale ama wixii tadaawulu suwda waa suwdadii oon cid keliya aanay haysane kolba dee cid matalan ay hayso oo kale waa tan tadaawulka la yidhaaho marka tadaawulaha ahlulcilmina dadkii ahlucilmiga ahaaba asaaniidan kala naqlinaya dhexdooday kala naqlinayaan waa asaaniid dhexdooda mashhuur ku ah waa akhbaartii mashhuurka ayd amaha akhbaartaa shaadkaa taa qariibkaa ee waxa weeyaan kolkol khadaeed iyo khalalkeedu badan yahay ma aha wa tadaawulaha ahlulcilmi fima baynahum markaa faarata waxaa doontay arshadaka allah waa ninkii buu la hadlayaa waana duco uun waana ictiraadun waxaa doontay allaha ku hanuuniye an tuwaqafa in lagu daalacsiiyo lagu garansiiyo lagu joojiyo ama lagu baro weeye calaa jumlatiha iyada jumladeedii ama dee waa jumlo iyada kaba mid ah tuwaqafana halkan tuwaqafana waabay ku dabdiyeen barhkood macnaa labada wajbo way bannaayin bay leeyihin in dee waxa weeyaan tuwaqafo la idhaaha iyo intuwaqafa la yidhaho macnuuna labadaba waa dee imaka waxa weeyaan waa an tudlaca wey in lagu daalacsiiyo ama an tucallama in lagu baro laguu sheego taas baa doontay calaa jumlatiha iyadoo jumladeeda mu'allafatan xaalay tahay mid laysu geeyo la ururiyey oo muxsaatan la koobay oo dee mu'allafatan xaalay tahay taa majmuucada ah ee laysoo ururiyo laysu keenay oo la tartiibiyey weeye waayo taaliiftu waa shaygii sinfi kastoo kii u munaasibkaayoo loo geeyo oo weliba majmuucaah ama muxsaat la koobay oo la dabdiyey taasaa doontay wasa'altanii waxaad i weydiisatay an ulakhisahaa inaan caddeeyo talkhiisiyo oo dee axaadiisii way badan tahay asaanidiina waa taa aad iyo aad u badan ee dheeraatayba haddaba in ruuxii dee waxa weeyaana kolkol waxa dhici kartaba inaanu wixii kala soocan karin inaan kuu caddeeyo talkhiisku waa macna tabyiin iyo sharax iyo iyadoo maxay kuugu caddeeyo oon kugu soo talkhiisiyo fi ta'liifi waa ta'liif waa kitaab mu'allafaba bilaa takraarin ay bigayri takraarin waa taasay dee bacdan waxaad hay doortaan markan oo kale bacdan ay gasho laadii oo inay macnaa khayraad tahy oo bigayri takraarin waa noqnoqod iyo soo celcelin takraarkaasoo yagturu bataa iyadoonu jirin takraarna dee waa karara un adigu bal maalan masderkii un baa u noqon takraar iyo takriir iyo laakiin in badan dee waa lafdiga waan aragnaa waxaana had iyo goor dadka carabkooda ku badan tikraar iyagoo la yidhaah laakiin dee taasi ma toosna oo lafdiga ta'du way fadxisan tahay takraar buu kuba yimaadaa bal dee imaka masaadirta noocaasna saasay kuba timaadaa uun ee habkan u timaadaa haddaba iyadoon takraar jirin oonan soo celcelinayn takraarkaa soo bata oo ujeeddadu axaadiidii baan kuu soo khaalis yeelayaa waa sanu isagu de iyagii baan kuu sheegayaa haddaba axaadiid kolba la soo celceliyo badnaata oo ruuxa dabdigeedu uu ku adkaado iyo qabashadeedu iyadoona intaasi jirin bilaa takraarin yakuru takraar waana dee bal takraar maxaa jira iyo wixii aan jirinba in horena kitaabka waan kasoo yar hadalnay markaan khasaaista kitaabka sheegaynay bukhaariyo wuxuu kagaba duwan yahay inay tani miise gaara ah ay tahay oo uu meel isu geeyo onu takraar badan markaa kitaabku lahayn bal hadalkiisa ay noogu soo socotaa insha allah markuu shardigiisa iyo umuurahan kaba hadlaya faina dalika waa madkuurkaas waa kaa soo sheegay oo waxa weeyaan weeyaanuun dee waa iyadoo axaadiisii takraarkaas iyo iyadoo celcelintaa badan ay leedahay taasi kuba sugan tahay weeye fa ina dalika zacamta waxaa tidhi mima yashqaluka waxyaalaha ku shuqlinaya inuu kaba mid yahay oo kaa shuqlinaya camaa lahu qasadta wixii aada u qastaysay lafdigan ama ficilkan zacama ee zacmina masterkiisa yahay inta badan waxaa loo isticmaalaa waxaa laga shakisaya ama warka ah iyo hadalka aan la hubin ama waxaa loo malaynayo ama aan la hubinun sida zacamo aladiina kafaruu an lan yubcathu oo way sheegteen weeyo de iyagina waa intaas zacmi intaasaa inta badan loo isticmaalo bisa madiyatu lkadibi zacamu waaba gaadiid beeneed hayaaba dee zacamu sidaasay lahaayeen waa inta badan de waxyaala aan la hubin baa lagu soo naqliya laakiin way dhacdaana iyadoo zacama loo isticmaalay qowl uun macnaa zacama oo macnaheedu yahay qaala eenay ahayn ee waxa aan la hubin ama shakigu ku jiro dee marka lasoo naqlinayo axaadiida qaarna kitaabka naftiisaabay inooguba iman doontaa nindimaa bnu taclaba la yidhaha markii uu rasuulka ilaahay uba yimi ayaa maxaa kuba yimi zacama rasuulku rasuulku ku lahaa ninkii aada noo soo dirtay wuxuu yidhi weeye maaha wuxuu sheegtay waayo waa wax dee sidaasuu nagu yidhi ee maxaa ka jira weeye markaas oo kale bal dee insibawey baa la yidhaha kitaabkiisa naxwada waa madbacaysanye laakiin alkitaab unbaa magaciisu yahay alkitaab ayaa masaa'il badan oo khaliil kasoo naqlinayu ku waafaqsan yahay buu zacama alkhaliilu markaa uu sheegtay khaliil ma aha ee sidaasuu yidhi sidaasuu yidhi weeye bal markaa tanna waa macnahaasay leedo macnaa qulta weeye fa inaka adugu fa ina dalika zacamta ay qulta waxaa tidhi arrinkaasi kale tarkiibkana dee waa ta aan ka soo warranay iyo usluubka sheekho ah. waxba de labadu baan yar eegaynaa iyo dee macnaheed mimaa yashqaluka inuu kaasi yahay waxyaalaha ku shuqlinaya maxay camaa kii kaa shuqlinaya qasadta aada u qasaday lahu isaga aad u qasaday oo ah min atafahumi mintani bayaan bay u tahay camaadii bay bayaan u tahay waa min atafahumi faham aada fahamto fiiha ay fi lakhbaari lma'huura axaadiidta ma'huurada ah dee macaanideeda faham adigu aada fahamto oo waa tii uu doonayo dee inuu fahmo inay dee takraarkaa badan iyo waxyaalahaasi dee dabdinteeda iyo bal markaas tatabuceed iyo waxaas ay kaba jeedinayaan oy kaa shuqlinayaan taas baad sheegatay oo min atafahumi fiiha waa fi lakhbaari alma'huura iyo walistinbaadi wax kala soo bax minha iyada macaanideedii ay lahayd iyo fawaa'ideedii oo axaadiistii lagalaba soo baxo oo tii aad ujeedaya inay dee axaadiista takraarkeed iyo umuurahaasi ay kaa shuqlinayaan ayaad sheegtay taasaad sheegtayba <clears throat> marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waliladii sa'alta waliladii kii waxaa u sugnaaday sa'alta aada i weydiisataad iga dalabto axaadiiha in lasoo ururiyo iyadoo takraarkii inta badan laga ilaalinayo dee bal maalan taasoo welibana axaadiis ay tahay taa dee mutadaawalka ah ee mashhuurkae ahlucilmigu ay warinayeen dee waana saxiixoo keliya anugu u ururinayaa kaa akramaka allahu intana waa ictiraadun waa ducow isagii u ducaynayo allaha ku karaameeye ka adigu aada i weydiisatay xiina rajactu markaan u laabmay ilaa tadaburi u fiirsigiisa bal aad u fiirsado axaadiida caynkaasoo la ururiyo kitaab lagu ururiyo dee waxyaalaha ka iman iyo wamaa ta'uulu waxay u laabmayso oo bihi bal nusqooyinka qaarkoodna ilayhi baa dhacdaa la yidhi halkan laakiin bi adana bimacnaa ilaa baan kaba dhigaynaaye iyo wamaa ta'uulu macnaa tarjicu waxay u laamaysa aalaya uulu macnaa waa rajaca yarjicu weye ta'uula ay u laamayso bihi ay ilayhi isaga xaggii alxaalu xaalku u laamayo xaalkuna waa dee sifadaashay oo ujeeddadu axaadiida marka la ururiyo waxay caaqibadeedu noqon waxay arrinteedu noqonayso markan taa u fiirsaday insha allahu tacaala ilaahay hadduu iraadeeyo kaa waxaa u sugnaaday caaqibatu maxmuuda baleega waliladii khabar muqadama ayaan ka ayay ahaa oo dee taasi ismiga mawsuulee laamtaasi ay kuba sugan tahay mubtadii wuxuu dhacay muakharka caaqibatu maxmuuda inta kale dhammi dee waaba hadalkaa dheer ee mubtadii oo markaa de waxa weeye muakhara iyo khabarkii oo muqadama soo kala dhex galay labada idinku yar celinayaa markaan waayo laqbadii dee haddaan la dabdin haddana macnihiisii baa isku kaa taagaya macnihii markaad laqbadii hesho iyo siduu hadalku abaa macnihiina furmaya weliladii dee imaam nawina raximah llahu tacaala halkan waa sheegayaaba oo wuxuu leeyahay dad ku qaldamay ayaan markuusan baan u dabdiyeyba dabdigan walow kitaabkaygana akhdaaya jirto faqawluhu meel ahayd buu fabiqawlihi dhigtay wainamaa dabadahu dabadtuhuna meel ahayd buu dabadahu i dhigtay <clears throat> haddaba wuxu uhi weliladii kii waxa u sugnaaday sa'alta aada weydiisatay wuxuu weydiisaye muxuu ahaa inuu axaadiistaas jumladeedii uu soo ururiyo weliba asaaniideedii mutadaawalkahayd ku sugan takraarkiina isagoo dee kaba ilaalinaya ama takraar bata taas bay ahaydba haddaba arrinkaa aad iweydiisatay waxaa u sugnaaday akramaka allah xiina rajactu ilaa tadaburi markan anigu u laabmay tadaburkiisa iyo u fiirsigiisa oo markan arrinkaa bal waxaa ka dhalanaya iyo waxaa keenaya iyadoo kitaab noocaasa la alifo hadday tahay waktiga dee xaalka iyo waktigaa la joogiyo ma'aalba markan taa u fiirsaday iyo wamaa ta'uulu bihi lxaalu xaalku wuxuu isagu u laabmayo xaggii ay ta'uulu ilayhi lxaalu bal xaal mar dambaan kusoo irlaami doonaa waa la tadkiriyaa lana taniiiyaana ama dee marka hadalkiisa dambe inoogu yimaado markan taa u fiirsadeen eegay oo ujeeddadu muxuu eegay axaadiistii oo la ururiyo dabdinteedaa ku sugan itqaankeediiyo xifdigeediibaa ku sugan dee haddii taasi ay dhacdana shareecadii oo la fahmo axaadiistii oo la faafiyo macnaheedii la fahmo diinta nooleynteed weeye isagii adduunyadii waa ku intifaacay aakhire marka la eegayo hadduu dhintana camal mustamiray u noqon ajri iyo thawaab weyn buu kaba helayaayo markan umuuraha u fiirsaday maxaa muxuu yidhi insha allah waxa u sugnaado taas ay u sugan caaqabatun celi maxmuudatun la mahadiyo iyo wa manfacatun manfaco iyo waxtar ama manfaco mawjuudatun jirta oo dee waana umuuraha aan yar tilmaamay wadanantu waxaan u maleeyeyna dee waa inay haddii loo taab yeelo iyo waxay noqon ilaah baa waru hayo waa dani laakiin tan iyo dee raje wadanantu waxaan u maleeyey xiina sa'altanii markaad i weydiisatay tajashuma dalika arrinkaa isku kalifitaankeeda waa arrinkaa inaad aan ku dhaqaaqo oon laba imaadoon isku kalifo waye ama mashaqo ayuu leeyahay culays buu leeyahay taa islaasimiyo ayaa waxaan u maleeyey an law cuzima lii ilayhi an law cuzima lii calayhi bal qudiyadan oo kale ayuun baan ku qadaranaynaa oo dee imaka casmi oo kale halkan qolooyinkii kitaabka sharxiya imaam nawowi kaba mid ahaana laftigan iyo idlaaqeysa bal ilaahay laguma idlaaqo casmiguna waa khaadirka dee qalbiga kusoo dhicin markii hore jirin oo kale ilaahayna dee taas looma isticmaalayna halkan walow dee markaa ama macaani dhowrana waa sheegaya iyadoo xadiidka saxiixa kuba sugan oo cazama allahu ay kuba dhacdayna waa soo naqlinayaaye bal waxaan ku fasiraynaa un an law cuzima lii haddii aniga lay qadaro oo lay fudaydiyo dee bal maalan ikmaalkiisii iyo oo lay waafajiyo alayh calaa hada alkitaab waqadiya lii tamaamu tan bay isla mid noqdeen marka inaan dhammeeyo taam noqda lay qadaro ayaa waxaan u maleeyey kaana inuu noqonayo awalu man shaksika ugu horeeya oo taas baan u maleeya wuxuu u malaynaya waa wadanantu xiina sa'altani in tajashuma dalika allow cuzima lii calayhi waqudiya lii tamaamu muxuu u maleeyey kaana inuu noqonayo awalu man shaksika ugu horeeya oo yusiibuhu u asiibayo nafcu dalika waa madkuurkaas iyo kitaab noocaas oo la alifo wax ee awal waa ismigii kaana khabarkii iyaaya ayaan ka dhigaynaa nafcuna yusiibuna faacilkeedii weeye kaana wuxuu noqon awalu man shaksika ugu horeeyo yusiibhu asiibaya nafcu dalika waxtarka halkaa ka yimaada kitaab noocaasoo la ururiya waxtarka kaba yimaada iyaaya khaasatan anigu gaar ahaan aniga ayaabuu noqonaya sababta dee isagaa mualifkii ah gees cilmigan dee nashrinteedii iyo cilmigii xadiidka faafintiisii buu qayb weyn kaba qaatay waana taa ilaahay kaba dhigay dikriga xasanku uba reebay haddii la eego bal markaas nooleynta shareecadii iyo xadiidka faafintiisa iyo ajriga mustamirka iyo dikriga jamiilka u harhaya dee nafcigaa isagaaba helaya oo ka ugu horeeya horta ku intifaaca nafcigiisa hela anaabu noqonayaa bal taas baa aniga aan u maleeyay maleeyodo ii muuqatay qabla hayri hayrkayba horti oo min annaasi dadka kaa mid ah liasbaabin kaiiratin asbaabo badan baana dee taas aan adigu ay igubaan dee markaa ay igu sugnaanaysaa amaba asbaabo badan baan u noqonayaa ka nafcigiisa ugu horeynba helaa asbaab fara badan oo yaduulu uu dheeraanayo bidikriha sheegitaankeeda loo soo haddaan asbaabaha tiriyo oo ujeeddadu waxaa keenaya inka ugu horreeya ku intifaacaan u aan noqdo asbaabo badan bay leedahay barhkood waa taan aan ishaarnay laakiin wuu soo duuduubi doonaa marka haddaan wuxuu leeyahay sii kala bixiyoon mid mid uga hadlo waxa dheeraanayaba iyaga sheegitaankeeda la sheegayo ayaa alwasfu sifaynta ayna la dheeraanaysa ilaa laakiin ilaadan halkan dee sifa muqadacu baan kaba dhiganaynaa saa daraaddeed baan laakiin ugu laqbeeyey hadalkuna taasu inoogu hagaagaya iyo laqbadu ilaa laakiin bal wuxuu leeyahay asbaabo way badan yihin haddii aan sidhaaha asbaabaha wada sheegna waa hadalkaa dheeraan ama wasfigaa dheeraanaya ee laakiin maxay noqon khulaasadoodu iyo murtidoodu ilaa laakiin ana jumlata dalika waa madkuurkaas oo dee waa umuurahaasba anigu aan noqonayo ka ugu horeeyo kuba intifaacay u asbaabo badan buu leeyahay duuduubkeed iyo jumladeedu wuxuu noqon khulaasadeedu ana dabd alqaliili wax yar oo la dabdiyo oo min hada shani shanigan kaba mida kitaabkan buu ka dhigayaa dee inaga inala weyne inalaba badan dee umuuraha soo waa dabd lqaliil buu weya wax yar oo la dabdiyo ujeedadu in yar oo la dabdiyo min hada shani shaniga waa cilmigan xadiidka in yar iyo aahaarta iyo akhbaarta rasuulka ilaahay loo tiiriye lagama soo wariyey in yaroo ka mid oo la dabdiyo wa idqaanahu sugitaankiisa la sugo dabdintii waxay noqon wixii dee in la fahmo la xifdiyo la hayo si fiican loo sugo intaa yar ayaa aysara uga fudayd badan ama uga sahlan cala almar'i shaksiga oo dee kollay haweenayda ibraa iyo mar'a waa tan la yidhaaho kana waa mudakarkiisii oo dee kollayna lafdiga uun mooyaan imru'unna waa ta la yidhaahee laakiin malaha jamaca malaha jamaci rijaaliya unbu iskama noqonayaan aan lafdigiisii ahayn haddaba shaksigii dee waa xadiidkan dee dalbayey ama cilmigan eegayay in yaroo xadiidka kaa mid ah ama in yaroo isaga ka mida ah, oo uu dabdiyo oo uu sugo ayaa uga fudud min mucaalajati lkathiir minhu waa mucaalajo waa dee isagoo dee mucaanaat iyo musaawalo weeye muwaraso isagoo dheeha dee ku dhex jiro uunoo dee ama isagii mucaalajeeye mumaaraseeye ama dee waa had iyo goor mucaanaata oo waa wixii oo imanka hadii la yidhaha caalaj alcamal oo kale ama dee shay waa markuu dee wixii kulfo iyo si mashaqale wixii uguma jire uu markaa ugu mashquulsan yahay haddaba in badan oo isaga ka miduu ku mashquulo waxa uga sahlan oo uga fudud in yaroo fanshanigan ka mida uu dabdiyo walaa siyama weliba gaar ahaan kan oo kale dee waatan ay hadalka kuwa badiya nuxaadiyo icraabteeda iyo macaanideede imaka manaa khusuusan weeye waa gaar ahaan weliba cinda man shaksi agtii oo laa tamyiisa kala sooc cindahu agtiisa aanu ahaanin oo min alcawaami dadka cawaamtaa ka mida ah, gaar ahaan dadka xadiidka kiisa dee saxiixa iyo ka kale kiisa cilale iyo ka kale aan kala sooc ahayn in yar oo uu dabdiyo xifdiyo hagaag u sugo ayaa wax fara badan oo iskaga dhex jiro u kala sooci karahayn uga fudud ugana sahlan ugana fiican cinda walaa siyama waa khusuus ahaan ama gaar ahaan cinda man shaksi agtii oo laa tamyiiza cindahu kala sooc agtiisa aanu kuma sugnaanin oo min alcawaami cawaam ah aan wax kala soocayn axaadiii aan kala saari karayn ila bi an yuwaqifahu halkan yuqifahu kumay dabdine shadadii bay ku dabdiyeen tawqiifo waa ilaaci oo kale inuu garansiiyo u sheego oo uu daalacsiiyo un mooye cala tamyiisi kala sooca axaadiidii la kala soocayo hayru isaga kayrkii in cid kaloo aqoon uleh ay u kala saarta mooyaan ninkaan wax kala saari karayn axaadiidii aan kala sooci karahayn in kooban oo uu dabdiyuu sugo uu kala garto ayaa wax fara badan oo isku dhex jira oonu markaa koodii hagaagsaneeyo kii kale aan u kala saarayn ugaba fiican buu leeyay ugana fudud marka waa taasi waa khulaasadii inay arrinkani inuu dee waxtar weyn leeyahay caaqibo maxmuuda iyo manfaco mawjuuda u leeyahy o manfacadiina tani ay kaba mid tahay wuxuu yihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala faida kaana alamru arrinku hadduu yahay fii haada waa waxaan marka la eego shanigan iyo cilmigan xadiidka iyo umuurahan kama wasafnaa sidaan soo sifaynay hadduu yahay oo arrinku uu yahay sidaan sooba sifaynay oo ah iyadoo in yar la dabdiyo shanigan kaa midoo la sugaa inay wax fara badan oon la kala sooc ahayn oo lagu dhex jiro lagu mashquulo lagu shuqloomo ay ka habboon tahay kala dee arrinku kaa yahay falqasdu qasdi uqasad minhu ay min hada shani weeye shanigan xaggii iyo xadiidkan waa xadiian e iyadoo looga qasto ila saxiixi alqaliili ku saxiixoo yar ayaa awlaa mudan bihim ay waa bilcawaam dadkaa dee cawaamta ama shibikoodoo dee cilmigan waa ninkaan macrifada ulahay ba cawaamtiibuu kaba mid yahay ninkaan kala sooci karay ba cawaamtiibuu kaba mid yahay haddaba falqasdu xataa cilmi kala aqoon hauba lahaado falqasdu qasad minhu ay min hada alshan oo xadiidkana iyadoo loo qasto isaga xaggii looga qasto ila saxiixi lqaliil ku saxiixoo yar ayaa awlaa mudan bihim ay waa bilcawaami min isdiyaadi saqiib ku daciifa oy beersadaan iyagoo idhaah waan aqrisanaynaa un waan ku jiraynaa un waan qoranaynaa un waxaan ay kordhisanayaana axaadiida daciifa un ay tahay isagoo ka saxiixa ee koobanoo saa dee labada saxiixba hagaag u dadiya oo u suga taas baa uga fiican wainamaa yurjaa waa la rajaynayaayo bacdulmanfacati waxtar bacdigeed fi listidkaari min hada shani xadiidkan iyo shaniga laba badsanayo iyo wa jamci lmukararaati soo noqnoqonayoo la urursado minhu xadiidka kaba mid ah likhaasata min annaas oo xagga marka la eego iyadoo cilmigan la urursado la badsado axaadiidan dee qorritaankooda iyo dabdinteeda iyo warinteeda markaa kii mukararkaa soo noqnoqonayana mar kastaba la qorto wuxuu leeyahy wuxunbaaba waxtarkeed iyo manfacada halkaa laga helayo loo rajaynayaa bikhaasati min anas cawaam looma rajaynayo dadka cawaamtii waayo dee waaxiiba isku dhex jiro ma kala garanayaan kii saqiibkaa iyo kii saxiixa ma kala garanayaan laakiin khaasad dadka kaa mida oo maxay ah niman duul ah ama dad ah iyagu khaasadii aan bayaan ugaba dhigayna rusiqa lagu arsaaqay fiihi isaga fiigii oo ama fadniga bacdo tayaqudi waa baraarugsani bacdigeed oo dadka iyagu dee bal matalan lagu arsaaqay baraarugsani iyo macrifo iyo walmacrifati macrifo biasbaabi wacilali asbaabta xadiidka uu leeyahay iyo cillooyinkiisa iyo umuuraha garasho ay garanayaan wax ka mida lagu arsaaqay kuwa caynkaasa ayaa hadday badsadaan hadday mukararaadkii urursadaan ayaaba dee waxtar ama manfaco kaba helaya laakiin kii aan heerkooda joogini isagoo in yaroo dabdiyo saxiixa ayaa dee uga uga fiican kaa aanu kala garanayn inuu urursado fadalika markaa insha allah fadalika insha allah markaa fadalika kaas waa kan isagu waxa weeye lagu arsaaqay bacda tayaqud wuri insha allahu yahjumu yahjimuna nawowi waaba sida u imika ku horraysiinayo nusqooyinkii kitaabkana kaba dhigayo walow kutubta wuxuu leeya hakada dabadnaahu hakada huwa fii nusakhi bilaadina wa usuuriha laakiin kutubtii luqada intooda badan nusqooyinkii muslim saah laguma dabdiyo walaa saxiixa jawharina sidaas haba dhacdee laakiin inta badan dee jiibta way damiyaanba ee bal san aan kuwa wadna uu leeyahy nusqooyinkii saasaa dhacday wala leeyahy nusqooyinkii beledkooda taasaa dhacday laakiin luqada dee jaanibkaasaba badan ee tana malaa waa luqo jirta un kacaynkaasa ee macrifadaane ama tayaqudkaa lagu arsaaqay yahjumu waa hajam macnaa yaqacu uu dhacayaa weeye ama waa gaadhayaaba dhee bimaa wixii uutiya bisababimaa kii uutiya la siiyey min daalika madkuurkaasoo tayaqudkaa iyo baraarugsanidaas ah kaba mid ah ama ahba muxuu gaadhayaa uu helayaa oo uu ku dullacayaa cala alfaa'idati faa'idadii ahaatay alkaa'inati fi listikhaari min jamci faa'idadii ku sugnaydba badsashada ururtiisa la badsado kacaynkaas ee bacda tayaqud ee asbaabtii xadiidku lahaa iyo cilashiisii iyo umuuraha kala garanaya macrifada u leh ayaa badsashadaa isagu faa'iide ka helaya laakiin kan kale faama cawaam naas waa kanuu wada dadka cawaamtooda aladiina kuwaasoo hum iyagu bikhilaafi macaani lkhaas kaa khaaska ah ee uu yidhi kaa rusiqa bacda tayaqud xagga caynkana taasaa lagu arsaaqay khilaafkii iyo wax ka duwan ah oo min khaaskaas oo min ahli tayaqudi khaaskii ubay mintani waa bayaaniya waxaanay khaaskiibay bayaan u tahay aladiina hum iyagu ah bikhilaafi macaani lkhaasi kaa khaaska ah macaanidiisa iyo sifaadkiisa wax ka duwan sifaadkooda uu yahay oo min ahli tayaqudi khaasku ah dadka iyagu tayaqudka iyo walmacrifa baraarugsani iyo macrifada ehelkeeda kaba mid ah dadka cawaamtee kuwa ka duwan falaa macnaa lahum iyaga wax macno ugu sugnaaday ma jiro wax faa'iidoo ugu sugani ma jiro fii dalab lkaiir wax fara badan oo xadiidka ka mida dalabkii iyo urursigii taas wax faa'iidayguma sugna walxaal qad cajazuu ay ka caajiseen can macrifati lqaliil iyagoo intii yaraydba aan dabdin intii yarayd aan kala soocin intii yarayd ay hayeen saxiixeed iyo saqiibkeedii aan kala garanayn inay wax kale oo ziyaadaha sii dalbaan wax faa'iida ugu sugani ma jirto waayo dee wax nafciya wax faa'iidaha kama helayaan wixiiba waa kuwan oo aanay kala saari karayn ee kuwa iyagu inta yar ee inay dabdiyaan baa iyaga kollay wixii faa'iidada iyo nafciga ugu sugnaawiyaan kan laakiin tayaqudka iyo macrifadaa leh ayaa ziyaadadani isaga ay anfacaysa ay wax u taraysaa uma inna in sha allahu bal imiko wuxuu halkan hadalkii uu isaga la khidaabayay baa dee ay ahayd waa ka aqbalay wuxuu u aqbalayna dee laba sababood baynu soo aragnay oo kitaabka taaliifkiisa horaan usoo sheegnay habeenadii dhaweyntan soo hayno mid waa dalabkan la dalbay midna waa arrintan kale uu imika inoo sheegayo markuu arrinkaa u fiirsaday inuu kitaab caynkaasa ururiyo waxa ka dhalanaya u fiirsaday ee caaqibadan maxmuudadaa ayay taasi ku xambaartayba inuu u degdego ijaabadii hadalkaasoo waa qayb labaad wax daafic noqday ama ku xambaaray dacwada ruuxaas inuu xaqiijiyo ama shuur ruuxan saa'ilka ah marka imika halkan wuxuu ka bilaabayaa bal dee si uu yeelayay waxoogaa yarbaa intay nooga hadhay tobanka mira hadhaan yar wadi doonaa kollay iyadoo dee dhexgalka umuurahan iyo shardigiisu cashar ka dambeeyun ay noqonayaan uma inaa inagu in sha allahu tacaala ilaahay hadduu iraadeeyo mubtadi-uuna waan bilaabaynaayo fii takhriiji maa sa'alta wixii aad dalabtay eed weydiisatay soo saarkiisa ama tanwiicintii iyo tasniifkiimiisa iyo wa ta'liifii isugeyntiisa iyo ururintiisa ayaan bilaabaynaa calaa shariidatin wa calaa shardin shariida iyo shardi waa isla mid oo shardi iyo shariida marka shariidatayna sharaa'id bay ku jamciyaan shardi marka la yidhaahna shuruud baa lagu jamciyaa haddaba takhriijkaas ama tasniifka iyo tanwiica iyo ururintaasi waxay noqonaysaa maaha un dee si dee iska uu iska wadayo uunan wax daabidaya wax aanu iyo dariiquu raacaya aanu jirin inuu alifaye laakiin shardi aan kuu sheegi doono ayaan anigu kusoo saarayaan ku ururinayaan ku alifaya ama kuwa bilaabaya calaa shariidatin shariido sawfa adkuruhaa aan sheegi doono laka adiga shardi aan sheegi doono ayaan ku bilaabaya shardiga muxuu yahay وهو إنa نcmid إلى جuملة ma usinr bal وhuوa ضميiر شhأن barhkood baa yidhi waan kaba dhigaynaa oo markaa maxaan ku ladbayn wahuwa shanigu waxa weeye de arrinkii baan u sheegayaa shardigii wahuwa shanigii arrinku waxa weeye inaa anagu nacmidu waxaan u qastaynaa ilaa jumlati ma usne min alakhbaar wixii ilaa jumlati maa kii jumladii mana wada dhammo oo dee axaadiistii oo dhan ma wada ururinaya waa jumlo kaba mida se imaam nawowi halkan yidhaaho waa jumlo ee dhammaanteed ma wada ilaa jumlati maa kii jumladii iyo jamaacadii iyo majmuucii ama qaybo kaba mida usnida la isnaadiyey ee min alakhbaari iyagu akhbaar iyo axaadiiaha ee wixii markaa mawquufaadka iyo maqduucaadka shardiga kitaabkiisa maaha tabacun bay u yimaadaan wixii kitaabka dhacayna ma usnima min alakhbaari can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waxaan u qastaynaaba waxyaalaha la isnaadiyey rasuulka ilaahay loo isnaadiyey loo tiiriyey jumladii waxaanu sheeku leeyahay waa jumlatan haalibatan daahira waa majmuuco fiican oo intaa kaba mide maha akhbaartii musnadka oo dhan inuu urinayo waayo mude kitaabkiisu ma wada taa kumu marka horeba kumuu ballan dee mana manaanu wada dhammayn taas baan waxan ama haddii wahuwa markaa damiiru shani baan yidhi inaana markaa waan kasriyay haddii aan iska daayo on damiiru shani aan kaba daayo wahuwa shariidu markii hore ina soo yidhi shariidana waxaan yidhi shardina waa isku mid marka damiirkii waaban u celin karnaa shariidadii inagoo bimacnaa shardi ugu celinayno wahuwa shardigaasi waxa weeye iyada markaas dee hadduu mubtado noqday anaa baad ubaa markaa meesha noqonaysaa inaa ma noqonayso wahuwa shardigaasi waxa weeye aan kusoo saarayo ku alifayo kitaabkii anaa anagu nacmidu waxaan uqastaynaa markaa labada xaalo maandeer kala soocaysaa anaa nacmidu ilaa jumlati ma kii jumladii jumladii oo dhanna ma wadahay waa qayb kala mida sida la tiiri la isnaadiyey ee min alakhbaari akhbaara can rasuuli llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi xaggiisa laga isnaadiyey fanaqsimahu waxaan u qaybinaynaa calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood axaadiidii saddex baan kaba dhigaynaa iyo wa alaati dabaqaati min annaas saddex dabaqoo dadka kaba mida waa dadka uu wax ka warin doono dabaqaadna waa jamcu dabaqatin waa qowmka iyagu waxyaalo iskaba shabaha ayaa dabaqa la yidhaha ama waxyaalo isaga ege iskaga dhowdhow ama xaggii dee da-dii iyo sifaadkoodii kaley lahaa ahaayeenba haddaba kollay axaadiida saddexa loo qaybinayaana waxay ka dhalanaysaa ruwaadoodan saddexa qaybooda oo dee ruwaadii markay saddex qaybood u kala baxdo axaadiidtii laga warinayayna waxay noqonaysaaba alaaa waa wax ka dhalashay ruwaadan la qaybinayo saddexa qowlo noqotay ama saddex dabaqo kala noqotay ayay axaadiidoo saddex kala noqotaana dee qolo kastaaba axaadiid ay warinaysay inay qismi gaaray noqona ayay kaba dhalanaysaa waalaaa dabaqaati min annaas iraarin celcelin la-aan oo wuxuu leeyahay halkan ne waa kii yidhi wixii la weydiisay min hayri takraarin yaskur bilaa takraarin yaskur yaksuru buu yihi takraar iyadoo badataa aanu jirine iyadoonan soo celcelinayn axaadiisii laakiin kolkol way dhacaysaa inuu soo celiyo muxuu yihi ilaa an yaatiya inuu yimaado uun mooye mawdicun meel laa yustaghnaa aan laga kaaftoomayn fiihi mawdica fiigiisa meeshaas can tardaadi xadiiin xadiid la soo celiyo fiihi xadiidka dhexdiisa ay ku sugan tahay ziyaadatu macnan macno ziyaadadeed oo inta badan ma soo celiya laakiin haddana majmuuca axaadiid ka mida ah oo meelo aan abwaabteedii ahayn iyo meelo kale uu ku soo celiyay way jirtaa waxaana tatabucay maxamed faad cabdilbaaqi oo dee mar axaadiid malaa boqol ka ziyaadsan oo saasa waa soo saara ama meelaheedana waa tilmaamaa haddaba wuxuu leeyahay horta takraar kuma talagelayo takraar kuma soo urunayo takraar la-aan baan axaadiidta ku soo saaraya inay dhacdo uun mooye ama meele ay timaado timaado aan u baahanayno dee xadiidkaasna faa'ido halkan u lahaa ama waxbuu xukun buu inoo faa'iidaynayay aynaan ka maarmi karayno dee faa'iide meeshii xadiidkii ku sugan macna ziyaaduu leeyahay oo halkana u munaasibo sidaa usoo celiyo mooye aw isnaadun mawdicun bay ku cadfantahay aw isnaadun way rafcisan tahay oo markaa muxuu noqon ilaa an yaatiya inuu yimaado un mooye mawdicun laa yustarna fiih aw isnaadun amase uu yimaado isnaad isnaadkaasoo yaqacu dhacaya ilaa jambi isnaadin isnaad kale oo isnaad horeo lasoo sheegay ayaa isnaad kala raacaya licilatin cillo daraaddeed takuunu hunaaka xataa ciladaasi ha noqoto nin mudallis ahayoo ku sugnaa sanadkaa hore oo kan labaadna tasriixii samaaco kaasna uu cancaneeyey tasriix samaaco uu kuba sugan yahay adigu bal sanad labaad inuu dhaco uun mooye adigu sanaduu meesha yimaado loo baahday soo celintiis iyadoo sanad kaleo ka horeeyo uu raacayaa uu jiro umuuraha uun mooye takraarka ma soo celinayo ayuu oo axaadiia ma soo celcelinayuu leeyahay marka muxuu tii ku sii celiyay lianna macnaha macnaha azaa'ida fi lxadiid waa markan uu xadiid soo celinaya ziyaado macno lahaa isagoo hore usoo sheegay macnaha zaa'idkaee xadiidka kuma sugan almuxtaaja ilayh haddaan loo baahna in nimo soo celinaya loo baahan yahay yaquumu wuxuu istaagayaa maqaama xadiidin taamin xadiid dhan meeshii a macno ziyaadaha ah hadduu xadiidkani lahaa horena intiisi aan loo soo wada sheegay halkanna macnahaasi faa'iido loogu baahan yahay waa xadiid dhan meeshii buu joogaa falaa budda markaa waxaa mahuraan noqonaysa oon laga maarmahayn min caayat alxadiidi xadiidkii soo celinteed alladii xadiidkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugnaa maa wasafnaa waxaan soo sifaynaa min aziyaada xadiidkaa ziyaadada le aan u baahannahay in lasoo celiyo meel kale lagu soo celiyo lagama maarmayo waayo xadiid dhan ayuu meeshii markaa gelaya laba mid bay markaa noqon buu leeyahy falaa budda min icaayat alxadiidi aladii fiihi maa wasafnaa min aziyaada aw an yufasala in la gooyo lasoo sooco dalika almacnaa macnahaas min jumlati alxadiidi xadiidka jumladiisii laga soo saaro calaa ikhtisaarihi calaada bimacnaa ba baan kaba dhiganaynaa waa biikhtisaarihi gaabsasho xadiidkii lasoo gaabsaday sababteed id amkan hadday suurto gasho oo wuxuu leeyahay marka meeshii eeg xadiidka waa inoo soo hore maray horaa loo soo sheegay meel dambaa yimi oo xadiidkii macno ziyaadou lahaaye aan u baahannahay laba mid baa dee meesha imanaysa inaan xadiidkii soo wada celinoo dhammaantii iyo intii meeshan u munaasibka ahayd ee ziyaadada ahayd sa bukhaari badsado inaan soo goosano oon intii un xadiidkaa soo ikhtisaarino ikhtisaarkiina dee kolle khilaafa bayn ahli ahlicilm xadiidka gaabintiisa iyo tii musalaxa kuba sugnayd halkan shuraaxda ay kuma ishaaraan arrin khilaafaa jirta marka labadaa mid baa dee ay meesha imaanaysa in xadiidkii lasoo wada celiyo iyo in intii un aynu u baahnayn